alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkani waa kii lixaad oo ka mid ah kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wa sunnati asaxiixati wuxuu ka bilaabanayaa darsigeenu maantayto ashirku alakbaru ashirku gaalnimada al akbaru ee weyn la wadaajinta weyn oo ilaahay cibaadada cid kale loogu daro dembi weyn ah su-aasha afar iyo tobnaad maa huwa maxuu yahay acdamu dunuubi dunuubta midka ugu weyn cind cindallaahi ilaahay agtiisa dembi qof bani aadamihii uu sameeyo dembiga ugu weyn ilaahay agtiisa muxuu yahay jawaab acdamu dunuubi dunuubta midka ugu weyn ashirku waa la wadaajin billaahi ilaahay shirki loo sameeyo cibaadadiisa cid loogu daro waddaliilu waxa uu daliilah qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi isagoo ka warramaya luqmaanulxakiim yaa bunaya wiilkaygiiyow laa tushrik ha la wadaajinin billaahi alle cibaadadiisa cidna ha la wadaajin inna shirka shirkiga iyo la wadaajinta ilaahay cibaadada cid kale loogu daraa la dulmun gaalnimo weeye cadiimun ee weyn waa dembi aad u weyn walamaa goortii su'ila la weydiiyey rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama ayu dembi dembi keeba acdamo ugu weyn cindallaahi ilaahay agtiisa qaala wuxuu yidhi nebigu an tajcala inaad yeeshid lillaahi alle aad u yeeshid niddan mid wax la wadaaga walxaal huwa alla khalaqaka uu ku abuuray muttafaqun calayh wanidduna ashariiku waa shariik ilaahay wax la wadaaga inaad u samaysid ayaa dembi la galo ugu weyn maa huwa shirku lakbar su-aasha shan iyo tobnaad ah shirkiga weyn muxuu yahay jawaab ashirku alakbaru ashirku gaalnimada al akbaru ee weyn huwa asagu sarfu alcibaadati cibaadada oo loo leexiyo weeye haa sarfu lcibaadati cibaadada leexinteeda weeye ligayrillaahi alla cidaan ahayn loo leexiyo ka ducaa'i hayrillaahi sida ilaahay cid aan ahayn in la baryoo kaleeto oo qofka ilaahay cid aan ahayn barya dee shirki weyn buu ku dhacay baryo cibaadahan ka hadlaynaa iyo wal istiqaahati gargaar in la weydiisto bil amwaati dadka dhintay awil axyaa'i ama kuwa noolnool in istiqaafiya gargaar la weydiisto alqaa'ibiina ee weliba maqan oo kaa maqan qaala tacaala alla wuxuu yidhi sarreeye wacbuduu caabuda allaaha alle walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi asaga shay-an shayna cibaadada ha ugu darinina wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi min akbari alkabaa'iri dunuubta la galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah ashirku la wadaajin billaahi ilaahay cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo rawaahu lbukhaariyu su-aasha lix iyo tobnaad halin shirku shirkiga iyo gaalnimadu mawjuudun mid la helaya ma yahay fii haadihi alummati ummaddan ayada ah ummadda nebi maxamed ummad gaalaama laga helayaayoo shirki ku dhacda jawaabtu waxay noqotay nacam haa mawjuudun waa la helayaa wadaliilu waxaana u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi wamaa yu'minu rumayn maayaan akharuhum ummadda badidoodu billaahi ilaahi rumayn maayaan ilaa wahum ayagoo mushrikuuna ilaahay shirki u samaynaya maahane wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa taquumu ma istaagayso ma dhacayso assaacatu saacadda qiyaame xataa talxaqa ilaa ay haleesho oo ka daba tagto qabaa'ilu qabiillo qoysas oo min ummatii ummaddayda ka mida bilmushrikiina mushrikiinta ilaa ay haleelaan wa xataa tacbuda ilaa ay ka caabuddo al awthaana sanamyaalka ilaa ay ka caabudaan saxiixun xadiidkaanu saxiix weeye rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey halkan waxaan ku baranaynaa ciwaanka guud waxaa weeye ashirku al akbar shirkigu waa la wadaajin ilaahi marka inaad cid kaleeto xuquuqdiisa asaga khaaska u a ah ugu dartid dembi bani aadam uu galo oo ka weyn lama arko dembi qof bani aadam uu galo dembigoogu weyn waa shirki iyo gaalnimo dembi ka weyn uu geli karaa ma jiro mala fahmo qodobkaa dembi qof bani aadam uu galo oo ka weyn ma jiro adduunkana wuu khasaarayaa aakharana cadaab buu ku waarayaa uusan weligii ka baxin qofka gaalka ah sidaa awgeed weligaa iska ilaali inaad ilaahay shirki u samaysay alle keligii caabud xuquuqda ilaahay oo khaaska u ah cidna ha la wadaajin su-aasha casharkeennu maanta uu ka bilowday waxaa weeye maa huwa acdamu dunuubi cinda allah dunuubtu way kala sasaraysaa khayraadkuna waa kala sasareeyaan dunuubtu qaybay leedaha khayraadkuna qayb qaybuu leeyahay salaadaha hadda waxaad aragteen salaadaha waajibka maaqo salaadood weeye shan soo maaha salaado kaloo la tukada sooma jiraan taraawiix hadday noqoto tahajud waxa weeyaan sunnooyinka maqribka iyo salaada subax iyo kee fadli badan marka salaada subax sunnada ka horeysa iyo isla salaadii subax laftirkeedii salaada subaxa fadli badan marka ayadoo labadii salaadoodba ay fiican yihin bay kala sarreeyaan sooma jeedaan soonka sunnada iyo bisha rabadaankee fadli badan bisha rabadaan baa fadli badan oo fadligeedaa sarreeya sida khayrku u kala sarreeyo baa sharkuna u kala culusi shar la sameeyo oo dembi ah kee ugu weyn meesha su-aashaas weeyaan maa huwa muxuu yahay acdamu dunuubi dunuubta midka ugu weyn cind allahi ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa dembi la gala dembigee ugu weyn jawaab acdamu dunuubi dunuubta kan ugu weynu ashirku waa la wadaajin bilaahi ilaahay cid kale wax lala wadaajiyo inaad ilaahay cibaadadiisa khaaskaa cid kale ugu dartid baa waxay tahay shirki iyo gaalnimo iyo dembi la gala kan ugu weyn waxaan u baahanaa marka daliil inaan helno maxaa u daliil ah leanna sheikhu kitaabka hordhicisiibu wuxuu kusoo sheegay waxaan raacinayaa daliil qur-aan ah iyo sunno liyadma'ina soo saas maahayn daliil baan u baahanaa marka wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sareeya isagoo ka warramaya luqmaan yaa bunaya waa nin oday ah wiilkiisuu la hadlayaa marka yaa odayga ah luqmaan suuratu luqmaan soo ma ah suuratu luqmaan ninbay ku magacaaban tahay wiilkiisa aada ugu sheekeeyey marka wiilkiisibuu la hadlayaa yaa bunaya wiilkaygiiyow haa ilmahaaga waa inaad saa ugu dhawaaqday ilmahaygiiyow aabbo hooyo waa inaad ku tidhaahda lakiin haddaa waryaha kii xumaa meeya meelahan taagnaa haddaa ku tidhaahda ma ma fiicna waxaa fiican aabo iyo hooyo adiguna aabbaha iyo hooyada sidaa kula hadasha yaa bunaya wiilkaygiiyow laa tushrik ha la wadaajinin billaahi alle ilaahay cidna waxaa ugu darin aabo markaasuu wuxuu u sheegay intaa markuu ka reebay muxuu ugu diidaya wuxuu yidhi inna shirka shirkiga iyo la wadaajinta ilaahay cid kale wax lala wadaajiyo la dulmun waa gaalnimo cadiimun ee weyn dulmi oo gaalnimo aan ku mar ku fasirna ma soo mar hadda ka hor hay kusoo mar ya bidulmin ay bishirki soo ma ahayn walam yalbisuu iimaanahum bidulmin soo shirki ma ahayn kalena waa la mid dulmigaana waa shirki ina waxa weeyaan wuxuu ku yidhi ina shirka shirkigu la dulmun waa gaalnimo cadiimun ee weyn la wadaajinta ilaah lala wadaajiya waa gaalnimo weyn weeye walamaa goortii su-ila la weydiiyey rasuulullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam ayu dembi dembi keeba acdamo ugu weyn cindallaahi ilaahay agtiisa su-aashaa u fiirso nebi maxamedow dembi la sameeye kee ugu weyn qaala wuxuu yidhi an tajcala inaad u yeeshid lilaahi ilaahi niddan cid wax la leh niddi maxaan ku macnayna cid wax la leh inaad tirahdo ilaahay adduunkan cid baa la leh waa khalad cibaadada cid baa la leh waa khalad wa huwa isagoo alleh khalaqaka ku abuuray yaa ku abuuray allah keligii baa ku abuuray cibaadada yaa kugu leh asaga kugu leh inaad tidhahda marka wixii abuura asaga igu leh oo asaga iyo abuurto iyo arsaaqaya cibaadadana asaga iyo abootooyin iyo ayeeyooyin baa islala iyo fiqi buraale ma shaqaynaysa hawshaas ilaahay keligii baa iskale cibaadada muttafaqun caleyh waniddu nidku waa maxay ashariiku waa ruuxa ruuxa waxla leh kaasaa nid loo yaqaana su-aasha shan iyo tobnaad maa huwa maa maxaybuu maa huwa waa maxay ashirku gaalnimada al akbaru ee weyn ashirku alakbar gaalnimada weyn maxay tahay jawaab ashirku gaalnimada al akbaru ee weyn huwa asagu sarfu lcibaadati ligayr illahi waxaan soo marnay cibaada waxa la ismun jaamicun lima yuxibuhu llahu min alaqwaali walafcaali soo maynaa soo marray waa ismi kulminaya wax kastoo ilaahay uu jecel yahay oo hadal lagu hadlo ah ama ficil la sameeyo ah cibaadadii noocaas ahaydoo ilaahay uu iska lahaa inaad tidhaahda cid kalean u leexinayaa dembi la gala ugu weyn ashirku lakbaru shirkiga weyn huwa asagu sarfu lcibaadati cibaadada leexinteeda weya sarfiga waa leexin lighayrillaahi ilaahay cid aan ahayn loo leexiyo yaa cibaadada iska leh allah ilaahay cid aan ahayn haddaad u leexisa ka waran waa shirki tusaale ma la heli karaa ka ducaa'i hayrillaahi sida ilaahay cid aan ahayn in la baryo kale ilaahay cid aan ahayn in la baryo kaleeto waa gaalnimo laakiin baryadee weeye qofka bani aadamka ahi waxaynu u awoodno inagu isaguna uu u baahan yahay oo uusan ka maarmi karin inuu ina weydiisto gaalnimo ma ah maalin dhaweytana waa soo tusaalena soo garan maysaan halka hadduu saaka maskiinta warsanaya inaga soo galo oo yidhahdo war naftaa iga baxaysa ee caawiya soo inama baryin ma gaal ba yah maha gaal sababto ah wuxuu ina weydiisanayaa inaguna waa awoodna asna war naftaaba uga baxaysaba laakiin waxaa laga hadlaya waxa weye ducada la sheegayo waa baryo cibaado ah oo qofkan aad ku caabudaysid oo aad janno kaga rabtid oo naar kaga badbaadaysid oo waxa weeye dee ilaahay mooye cid kale waxay bixin karta oo aysan bixin karin buu rabaa inuu adiga ku weydiisto taasaa gaalima wal istikaathati iyo gargaar in la weydiisto bil amwaati dadka dhintay qof dhintay oo qabriga ku jiro muslim ah haddee muslim hadduu yahay qofkaa dhintay wuxuu u baahan yahay inagu wuxuu oga baahan yahay duco waad aragteen janaaza lagu tukada qofku markuu dhinto soo janaaza laguma tukado waa loo ducaynaya ilaahw dambi dhaaf ilaahw naxariiso ilaahw qabriga u wasa inagii baa u ducaynayna qabrigiisi marka lasoo agmaro waa loo ducaynahayaa sadaqaa loo bixin mararka qaarkood waxbaa loo waqfahayaa asagii baa marka baahan qofkii noocaas ahaa oo aan haddana ku maqlaynin oo qabri ku jira inaad qabrigiisa inta u timaadi asagii baridid arrinkaas waa shirki cibaadadii iyo xuquuqdii ilaahay lahaana asaga asaysid alamwaatu marka lama baryi karo walistiqaahati gargaar in la weydiisto bilamwaati iyo kuwa kuwa dhintay awil axyaa'i ama kuwa nool nool in gargaar la weydiisto laakiin alghaa'ibiina ee maqan intaas waxaan isleeyahay in la faahfaahiyo u baahan tahayo qofku hadduu kaa maqan yahay sideedaba gargaar qofka waxaad weydiisan kartaa markuu nool yahay shuruud haddii la helo shuruudda waa maxay kow horta qofku waa inuu nool yahay maxaa meeshaa ku baxaya kii dhintay mid dhintay lama bari karo horta qofku waa inuu nool yahay markaa gargaar weydiisanaysa kow labo qofkan aad gargaarka weydiisanaysid oo nool waa inuu yahay qof kula jooga ama qof kula jooga la xugum yahay hadduu kula jooga de isi baad leedahay hadduu kaa maqan yahayna waa inaad heli kartid maalan telefoon baad u diraysa adduunka dabadiisa isagoo jooga markaas ale waxaase waxaasaan u baahnaa qof kula joogu marka la xugum yahay saddex waxaad weydiisanaysid wuxuu kuu awoodi karaa waa inay tahay saddexdaa shardi haddii la helo bani aadamka gargaar baa la weydiisan karaa saddexdaa shardi haddii la waayo qofkii ma noolaba isagoo noolayn baad gargaar weydiisaa waa gaalnimo ama wuu nool yahay laakiin waxaad weydiisanaysidba waa wax ka baxsan basharka awooddoodaba ka baxsanba oo ilahay mooyo cid awoodda aysan jirin ama waa qof maqanoon ku maqlaynin si kalena on kugu maqlaynin aadan ogeyn inuusan kula joogin haddaad iska dhaadhicisid cilmuqeybku wax ogyahay ducadayda toos buu u maqlayaa arrinkaasna lama ogolo xuquuqda ilahay oo khaaska ahayd baad u leexisay marka bani aadamka saddexdaas harde haddii la helo waa la baryi karaa haddii saddexdaa la waayana ama mid ka mida ah la waayana maya awil axyaa'i ama kuwa nool nool alqaa'ibiina ee maqan qaala tacaala alla wuxuu yidhi wacbud wacbudullaaha alla caabuda walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi alla shay-an cidnaba ha wadaajinina wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi min akbari lkabaa'iri dunuubta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah ashirku la wadaajin billaahi ilahay cid kale lala wadaajiyo xuquuqdiisa khaaska ah rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey su-aasha lix iyo tobnaad hali shirku shirkigu mawjuudun mid la helayoo jira ma yahay fii haadihi lummati ummaddan ayada ah ummadda nebi maxamed baa waxay u qaybsantaa labo maaqay u qaybsantaa baa baan labo ummad loo yaqaano ummatu dacwa iyo ummad loo yaqaano ummat lijaaba ummat lijaaba waxaa weeye ummadda nebi moxamed sal alla aleyh wasalam diintiisii qaadatay ummatulijaaba loo yaqaana way ajiibeen nebiga sal alla alay wasalam ummadda maxaa loo yaqaana ummatulijaaba ummadna waxaa loo yaqaana ummatu dacwa waa ummad nebi maxamed intii lasoo diray kabacdi joogtay oo nebigu uu soo gaaray ama ka dambeysay xaggana diintii ilaahay aan qaadan guud ahaan marka la fiiriyo waa ummaddii nebiga loo soo diray gaar ahaan marka la fiiriyo haddamaba isan rumaynba ummaddii nebi moxamed marka rumaysay oo islaamka ahayd ma dhici kartaa qeyb ka midi inay gaalowdo diintii ka baxdo wax suurtagala mata way dhici karta magaaladan haddaan joogno nairobi dad soomaaliyahoo kristaana joogo oo kiniisadaha ku jira oo diinta ilaahay ka baxay oo ayagoo ku fahantamaya oo la kiristaan baana marka waa waaqic wax dhici kara macnaha inay banaan tahay ma waxaan ka hadlay ma banaana in diinta islaamka laga baxa ma banaana qofkii diinta islaamka ka baxa waa gaaloobaya laakiin waxaan ka hadlayna ma dhacday horta dad inay gaaloobaan waa dhacdo waa la arka waqtigii nabiga sal alla alay waslam baa la arkay kabacdi baa la arkay hadday joogtaa oo dad diintii ka baxay oo kiristaana la hayaa kuwa mulxidiina jiro xataa wax diina aan aaminsanayn oo soomaali ah jawaabtu waxa weye nacamhaa mawjuudun waa la helayaa waa jiraan arrinkaas wadaliilu waxaana u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaala sarreeyi uu yidhi wamaa yu'minu ma rumaynaya akharuhum badidoodu bilaahi ilaahay ma rumaynayaan wamaa yu'minu ma rumaynayaan akharuhum ayaga badankoodu bilaahi alle ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna ay yihiin kuwa la wadaajinaya maha ilaahay maxaa loola jeedaa ilaahay rumayn maayaan illaa ayagoo mushrikiina waxaa loola jeedaa maalan iimaanka loo sheegaya halkan oo wamaa yu'minu ilayhi waxaa weeye iimaanka laga anfinahayana waa cibaadadii iyo iimaankii saxdaha ah iyo tawxiidkii cibaadada ahaa midka loo sugayana waxaa weeye waxay aaminsan yihiin ilahay inuu khaaliq yahay inuu wax abuuro inuu raasiqi inuu koonkaan asagu maamulo rubuubiyadii ilaahay bay aaminsan yihiin markii la yidhaahda ilaahaygaas koonka asagoo abuuro oad aaminsan tihiin keliga caabudana ma leeyihin ilahay cid kaleo cibaadada lalaha jirta nabi ciisaa la caabuda yaa ilaahay kale ah cusayr baa ilaah kale ah waxyaala kale sheeg sheegayaan marka ilaahay rabbinimadiisana waa u ogol yihiin cibaadadiisana cid kale ugu darayaan iimaankaasu iimaan saxa marka ma aha iimaan saxa oo wax u taraya ma aha wamaa yu'minu rumayn maayo akharuhum badidoodu billaahi alla rumayn maayaan ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna ay yihiin kuwo ilahay cibaadada cid kale ugu daray maahane wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa qaala sala allahu alayhi wasalam dheh wa qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulku laa taquumu ma dhacayso assaacatu saacadda qiyaame ma dhacayso saacadda qiyaame ma dhacayso xataa talxaqa ilaa ay haleesho qabaa'ilu qoysas iyo qabiillo oo min ummatii ummaddayda ka mid ah bilmushrikiina mushrikiinta ilaa ay haleelaan oo ay ka daba tagaan marka u fiirsa nebigu qabiillo dhan buu wuxuu leeyay diintay ka baxaya wa xataa tacbuda ilaa ay ka caabuddo al awthaana asnaamta ilaa ay ka caabudaan saacadda qiyaama ma dhacayso dad badan oo waxaa la helayaa islaam ahaa oo diintii ka baxay oo asnaam caabudaya ciyaadan billahi ilahi baan ka magan galaynaa saxiixun xadiidkaanu saxiix weeye rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey xadiidku marka wuxuu ina tusin inay dhici karto inay dad diinta ka baxaan laakiin mar walba iska ilaali ilahay waxaad weydiisataa ilaahayu diintaada igu su ilaahu aana diinta ka bixin ilaahu aana gaaloobin diin wanaagsan baad haysataa islaamnimo ah salaadaadana tuko ilaahina bari cibaadooyinka ku fiicnow ilaahay baryadiisana ku dadaal ilahay baa tawfiiqda ku waafajinaya wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamedin